fajiئtu bihi waxaan ula imid anoo hogaaminaya ilى الnabiy salى الlahu عalيه wasalam faqultu waxaan idhi yaa rasuula اllahi inii samictu haadaa ninka kan waan maqlay yaqra'u suuraة اlfurqaan asoo akrinay calىa gayri maa aqra'taniiha sidaad iigu akrisay si aan ahayn yaan ku arkay buuri faqaala lahu rasuulu llahi wuxuu ihi iqra' bal ninkaan horta waxaa sida axaadiidta kale sheegaysa iska sii daay baa la bal sida aad u haysid bal horta ka daay waan daay buu yidhi markaasaa waxaa layidhi iqra akri bal hishaamow akri baa layidhi faqara'a alqiraa'ata buu akriyay akrintii allatii qiraa'adoo samictu aan maqlay yaqra'u inuu akrinayo sidii aan ku maqlay markuu salaada ku jiro oon aniga khalad u haystay buu ku soo celi buu faqaala rasuulu llahi wuxuu ihi haakadaa unzilat sida hishaam uu u akriyaa loo soo dejiyey saasaa layidhi uma qaala lii wuxuu yidhi iqra' akri baa layidhi cumarow adigani faqara'tu waan akri buu yidhi faqaala wuxuu yihi haakadaa unzilat sidaasaa idin loo soo dejiyey ina haada alqur'aana qur'aankan kane unzila calaa sabcati axrufin todoba xaraf baa lagu soo dejiyey ee faqra'uu maa tayasara si idinkugu fududaada ku akriya sidaasaa layidhi ayb marka cumar bn khaaab wuxuu ii xataa waxaan garay buu ii shakiga eh, waxaan ku sigtay inaan shakiya buuri yani arrintii culayskasa igua noqotay laba qiraa oon islahayn oo midba mid ay tahay in anigaan akrina sawaab ay noqoto ninkaa u akrina sawaab ay noqoto yani waa ila weynaatay buuri ilaa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu markaa iga dharbaaxa buuri manaa eh, sadrigayga xataa wajadtu barda yadihi fii sadri markaas sharaxa allaahu qalbii lihaada alxaq saas iyo wax lamida buuri marka almuhim ina hada alqur'aana unzila calaa sabcati axruf waxa weeyaan macnaheeda xataa qole waxay leeyihiin axaadiian waxay ka mid tahay min alaxaadiid almutashaabiha marka ibnu jariir abari الzarkashi fi culuum اlqur'an kitaabkiisa burhaan la yihaahdo kutub badana laga alif marka waxaa ugu dhow sida uu yihi ibnu jariir الطabri sabcata axruf waxaa lagala jeedaa in ay tahay lahajaat اlcarab oo qur'aanka macnaha ku dhex firirsan qoraysh ha u badnaado laakiin waxaa ku jirto lahajaadka carabta kuwooda mashhuurka ah yaa qur-aanka ku jirto mid kastaba marka sidaas lahjadiisa uu akri jiray baa loo akrinaya marka sabcata axruf iyo sabcatu qiraa'aad ismalaha baa laleeyahay liannahu khilaafkii markuu dhacay cuhmaan ibnu cafaan khilaafadiisa markay ahayd ee sabcadii qur-aanka lagu akrinay ee muslimiinta markaan ay buldaan badan ay tageen nin kastaba sida cumar bn khadaab iyo hishaam ibnu xakiim sida dhexmaraysa ay dhexmarayso iyo dad oo eh, saxaabada ka mid ah ay cuhmaan u yimidaanay waxay yidhaahdeen waxaan u aragnaa inay fitna muslimiinta kasoo dhex dhacday ay qur-aankii isku dagaalayaan ee marka sidaa daraaddeed qur-aankan eh, hal musxaf dadki u qor ha ku ijmaaceene marka musxafkii oo xafsa bintu cumar gurigeeda yaalla baa loo yeeray guddi baana loo bixiyey markaasaa layidhi lahjatu lquraysh ha lagu qoro halkaas xarafaa lagu qoray baa laleeyahay markaa musxafkaasaa waxaa laga sameeyey masaaxif badan baa laga sii qorto markaasaa amsaartii muslimiinta loo kala diray masar iyo kuufa iyo basar iyo maka iyo intii dhammaa loo qeybiyaa layidhi musxafkaas waxaan ahayn lama akri kara masaaxiftii kalena waa la gubay baa leey marka macnaheedii waxaa weeyaan lam yabqa min tilka alaxrufi sabca ilaa xarfun waaxid xarafkaasaa sabca qiraa'aad siila sidaasay ugu raajaxsan tahay laakiin waxaa lagu ijmaacsan yahay alqur'aanu unzila calaa sabcati axruf macnaheed sabca qiraa'aad ma ahayn sabca qiraa'aadkan waqti danbay ikhtiyaarkooda yimideen mooye qiraa'aadka intaas way ka badneed qiraa'ooyin xaq abaa jiray isnaadkoodii owga aagood looga tegay ee waxaa isku yimid shubhada waxay ku timiday qiraa'aadkii la ictimaaday wawujida asaaniiduhaa haabita iyo xadiidkan daahirkiisa isku dhawaaday dad badana waxay u maleeyeen markaan ina sabcata axruf iyo sabca qiraa'aad inay tahay marka waxaa lagu leeyahay qur-aanka sabcata axruf hal xarafaa ka joogo wa hada alxarfu yashmalu sabca qiraa'aat wa akar sidaas weeyaan ayb marka qaala wuxuu yidhi imaamu shaafici faidaa kaana allahu ilaahay hadduu uu yahay lira'fatii asiga naxariistiisa bikhalqii oo u naxariistay anzala kitaabahu hadduu soo dejiyey calaa sabcati axrufin macrifatan minhu ilaahay ogaal uu og yahay bianna alxifda qofkii xifdigiisi qad yazilu inuusan bariiraxo karo liyaxila lahum ilaahay inuu u xalaaleeyo qiraatu qiraa'atahu ama liyaxilla haddii la akriyo liyuxilla lahum ilaahay inuu xalaaleeyo qiraa'atahu ama liyaxila lahum qiraa'atuhu so ugu banaado faacil in laga dhigo qiraa'atuhu oo liyaxila lahum so ugu banaanaado qiraa'atuhu inay akriyaan sidaas iyo liyuxila ilaahay inuu xaliilo lahum ayaga qiraa'atahu akrintiisa wain ikhtalafa allafdu fiih lafdigaba ha iskhilaafay maa lam yakun fi ikhtilaafihim ikhtilaafkooda hadduusan ku sugnayn ixaalatu macnan macno la duwo oo la wareejiyo haddii ilaahay saas ugu baneeyey kaana maa siwaa kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa waxaan ahayn aw laa asaa awlaysan an yajuuza fiihi inuu banaanaado ikhtilaafu lafdi maa lam yuxil macnaahu macnihiisa hadduusan doorinin marka waxaa lagu leeyahay horta macnaheedii qur'aankii ma aha qof kasta maadaama qur la xifdisan yahay sida qaar baa waxay yidhaahdeen maadaama qur sabcata axraf ay ku jirto haddii si kasta u gafo maba dhaa sabcadi maba dhaafi kariba marka qof kasta ha iska gafo saas macnaheedii ma aha laakiin ilaahay markuu u baneeyey sabca oo sabcata axruf sabcadaasna ma aha koo adiga aada keensanaysa ma ahane waa koo nabiga calayh salaatu wasalaam lagala kulmoo la barta marka waxaa la rabaa sabcadaas kii kuu fududaado inaad ku qaadato yani waagii hore carabtu markii qur'aanka uu soo degayay lahajaadkooda waa iskhilaafsaneen qaar baa imaala yaqaan qaar baa shadda meel ku yaqaano marka dhib bay ku ahayd lahjadooda lahjo aan ahayn inay ku dhawaaqaan waa adag tahay adiga hadda maanta diinta lagugu dhalo oo ama eh, koofir iyo wax lamid eh inaad lahjada reer hargeysa aad ku hadisho waa kuga adag tahay marka waxaa la leeyahay intii ay qur'aanka lahajaadka carabta ay ka kulmayaan qur'aankaa midayn dooneen markii ugu horayso daruuro timid awgeed baa sabcda loogu baneeyay in ay nin kastaba intuu qaadi karo oo ka qada laakiin intaas ma ahayn calaa kayfa kama ahayne waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey nebigana laga bartay sidaas e maahayne lafdigaan kastaba adiga kii aad rabta iskama akrin karti ayib taa horta waa inaad fahamtaa walidaalika culamadu waxay ku ijmaaceen qur'aanka qiraa'a oo mutawaatir aanan ahayn isnaadkeeda inuu sugnaado musxafkii cuhmaan oon kuu sheegayn uusan khilaafsaneen weji min wujuuhi luga alcarabiyana ay ka waafaqda saddexdaas marka qiraa'ada loo helo isnaadkeedana mutawaatir ilaa yowmina haadaa ou yahay baa qiraa'ahan loo akrin karaa laakiin mahmaa saxa isnaaduhaa haddiiba ayna jirin tawaatur la akri karin maayo marka qur'aanka waxa weeyaan lafduhu xarfuhu kulu shay min allahi tabaaraka watacala laa yajuuz takyiru xarfi ayb markaa musanifka kaa waa qur'aanka weeyaan xadiidkii u laabtay wa kulu maa lam yakun fiihi laakiin daahirka laga fahmi maayo kalaamu shaafici inuu qofkii u banaan tahay qur'aankii inuu akriyo sidii u rabo hadduuba macnaha doorinaynin inuu jalasa iyo qacada qur-aanka isku bedeli kara ma ah laakiin intuu ilaahay noo balneeyey oo qiraa'aadkaa haabita noogu balneeyey yaa noo banaan inaan midkaa rabna aan ka dooranna macnihi saas wa laakiin adigi midkaad rabtay iskala timaadid taas diin ma noqonayso wa kullu maa lam yakun fiihi waxausan ku sugneen xukmun ousan ku sugneen oo taxliil iyo taxriim ah faاkhtilaafu lafdi fiihi lafdiga oo iskhilaafo laa yuxiilu macnaahu macnihiisa doorin maayo wa kullu maa lam yakun fiihi xukmun faاkhtilaafu lafdi fiihi laa yuxiilu macnaahu laa yuxiilu xukmahu saas inuu yidhaha fiicnaan leh faاkhtilaafu lafdi fiihi lafdigo iskhilaafo laa yuxiilu xukmahu xukunkaas asiga wax bedeli maayo waa fiican yahay waqad qaala bacdu taabiciina waxay yidhaahdeen laqiitu unaasan baan la kulanay oo min asxaabi rasuulillaahi ka mide faijtamacuu fi lmacna xadiid bay noo wariyeen macnihina isku waafaqeen waاkhtalafuu calaya fi lafdi lafdigina way isku khilaafeen faqultu libacdihim dalika qaarkoodaan waxaan idhi saan maxay tahay faqaala qaarkii wuxuu u yidhi laa ba'sa dhib male maa lam yuxil ilmacnaa ayib marka waxaa lagu leeyahay wuxuu soo deliishtay wuxuu leey nin saxaabi ah nin taabica ah, wuxuu ihi saxaabatu rasuulillaahi yaa xadiid ii sheegeen buu ihi xadiidkii waxa weeye macnihiis isku hal bay noqdeen laakiin alfaad badan ay ku kala wariyeen markaan idhisaan maxay tahay xadiid keligiisaad alfaaddaan ku kala warinaysaanne waxay i yidhaahdeen buu idhi haddayba lafdigiiba ay tahay waxa ee macnaha ayna dowranayn iska qaado macnaha waxaa weeyaan xifdi wixii lagu qaatoo dhammaa sidaas marka waxaa la leeyahay haadaa oo xukumkan kan ah in macnihii la wariyo lafdigana la bedeli karo waa madhabtu ljumhuur saasay qabaan xadiida rasuulilahi sal l qur-aanka waan kuu soo sheegay xadiidka waxa weeyaan haddaad lafdigii xifdisanayn macnihiisa waa cabiri kartaa haddaad xasuusatid in alfaada aad isticmaalaysid inay macnaha waxba ka bedeleyn macnihii bedelkii ma aha qacada iyo lam yaqcud oo kale macnihii looma jeedo laakiin lafdigan aad keenaysid waxaa laga yaabaa lafdigii hore inuu ku macno yahay laakiin fii jamiic alwujuuh ma ah ayib marka haddaad macnihii saas u taqaani waa bannaan tahay baa layidhi marka haddana waxaa la isku sii khilaafay banaanitaankaas ma waxay ahayd sunnada nebiga markii la xifdisanaay intaanan la qorin may ahayd oo markii la qoray oy kutubti ku qoran tahay cudurkaas asiga daruuraa loo banay kiina waa dhammaaday ee ninkii xadiidka warinayay kitaabka suu ugu yaalla ha xifdiyo ee sidaasna ha ku wariyo qowlkaas miyaa mase weligeed ba yajuusu riwaayat اlxadiidi bilmacna qowlkaa horaaba ah saxiixa ah liannahu dadkii horta luqadii lamooda yaqaano xataa carabti luqa lfusxa markaad aad ku hadlaysid luqa ajnabi wax ma dhaanta markii loo fiiri lahjadooda waxba ka fahmi maayaan marka haddii baabkan la furo oo la yidhaahdo nin kastoo macnihii la imaan karo xadiidkii waa bedeli karaa nin aan macnihiiba aanu warba ka hayn baa wuxuu isu arkaa inuu macnihii ausan bedelin alfaadii uu bedelay liannahu dadkii luqadii waa ay ka fog yihiin ama waaba cajami oo luqadiiba ma yaqaano asoo isdhahaya xadiidkii waad la timid macnihiisii yaa waxaa laga yaabaa inuu macnihii dhan bedelay marka taas waxaa laleeyahay daruuro jirta bay ahayd intaanan la qorin laakiin maadaama axaadiida la qoray xadeedkaad rabto dadka inaad u sharaxdid ama aada u sheegtid inaad xasuusatid haddii kale xadiida macnihiisa wuxuu ahay sidaas aw kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam markaadan si fiican u xasuusani oo dadkii aada u sheegtid saasaa habboon baa laleeyahay ee hadda musanifku markuu ka hadlaa waxaa weeyaan saxaabada iyo taabiciinta waqtigooda ma dhici karaynin in qiso dhan oo nabiga alayh salaatu wasalaam laga maqlay in lafdiga siday tahay loogu soo celiyo way adag tahay haddaad rabtid u fiirso maalan khubatu xajat اlwadaac waxaa weeyaan min adwali khudbatin khaabahaa rasuulu lahi sal اlau wasalam marka waxaad arkaysaa dadkii ruwaadka ahaay inay khudbadii nebiga ay dad badanaan maqlay quraabata arbaciina alfan aa wada maqlay <coughs> nebiga waa laga wada wariyey markaad aragti kitaabkan khudbadii way ku taallaa kitaabkaas kale way ku taallaa xadiidka waxaad arkaysaa alfaadii oo dhan way kala bedelan tahay badigeed qaar badanna way isku waafaqeen laakiin macnihii guud waa isla meeshile weeyaan taas marka waxaad ka qaadatay maadaama khudbada nebiga hal maalin ay ahayd hal kayfiya ay ahayd dadkii maqleen inay ninba alfaad u cabireen laakiin macnihii guud ay ilaaliyeen laakiin taas waxay ku ekeed ilaa waqti tasjiil dadkaas waxaa weya dad luqadii yaqiinay sababti fahmay nebigu ku luqaa bay ahayeen calayhi salaatu wasalaam hadday lafdi badanaan hal lafdi labada lafdi isku khilaafayaan inta kale sidooda u keenayn ayb markaa wuxuu leeyahay faqaala laa ba'sa maa lam yuxil ilmacnaa maa lam yuxiil waxa weeyaan waa musanifka wuxuu yahay ninkaa muxaqiqa nuskada oo rabiic ou qoray siday tahay inuu isaga qoru doonaya ficilka waxaan ognahay hadduu muctal aakhir wasat hadduu yahay oo jasmo ay gashay xarfu cillaha waa dhacya marka xukumkii kan dambe inuu wareegal rabay ya-di inay sugnaato ma ahayn axaala yuxiilu lam yuxil in la yidhaahdo sidii horeyba uu soo sheegay meeshii hora ikhtilaafu lafdi maa lam yuxil macnaahu sidaasay ahayd marka nusqooyinka markay iskhilaafaan midda wejiga oo saxiixa waafaqsan in la qaatay ahayd asiga min baabi diqa waxa weeyaan nuskadii asalka ahayd waxay qabtay buu ku sheegayaa nusakda kalena wixii kaleen qabeen buu ku sheegaya marka taasna waxay tahay min baabi alamaana alcilmiya la yidhahdo ayib qaala ashaaficiyu wuxuu wiriyey faqaala wuxuu ihi maa fi tashahudi tashahudka kuma sugno ilaa tacdiimu اllahi ilaahay weyniintiisao la weyneey mooye wainii la arjuu aniga waxaan rajaynayaa an yakuuna inuu ahaado kullu haadaa midkan dhammaantiisa fiihi fi اtashahudi waasican mid banaan oo dhib aan lahayn cariiri lahayn aan israjayna inuu yahay wa an laa yakuuna alikhtilaafu fiihi tashahudka ikhtilaafka dhacdhacayni inuusan noqonin ilaa min xayu dakart ilaa min xayu dakartu meesha aan soo sheegay mooye ama min xayu dakarta adiga waxaad sheegto tilmiidkaa wa milu haadaa midkaan kamaa qulta ayb waxaa fiicnaana kamaa qultu yumkinu in la yihahdo in kalaamka shaafici uu wataa ku fiican wainii la arju tilmiidka haddii loo bedelo macnihi waxweyna iska bedelayo marka wainii la arjuu waxaan rajaynayaa an yakuuna inuu ahaado kullu haada midkan dhammaantiisa fii fi tashahudi waasican wa an laa yakuuna alikhtilaafu fiihi tashahudka ikhtilaafka dhacdhaca inuusan noqonin ilaa min xaydu dakartu waxaan kuu soo sheegay oo ah tacdiimullahi inuu yahay macnahana aysa waxna ka bedelaynin wa midlu haadaa kamaa qultu midkaas wixii lamidi sidaan kuu soo iri yumkinu waxaa suuragal eh fii salaati alkhawfi cabsii salaadiisii siday tahayna tan in lagu ximbaaro oo fayakuunu yakuunu ou ahaado idaa jaa hadduu la yimaado bikamaali salaati salaada dhammaanteeda calaa ayi lwujuuhi wej kastaba uu la yimaado ruwiya can الnabiy laga wariyay ajza'ahu inuu gudayo id khaalafa allahu ilaahay baa isdhaafiyo is yani iskhilaafsiiyey baynahaa salaatu اlkhawfki iyo wa bayna maa siwaahaa salaatu اlkhawfki wixii kasoo haray oo min asalawaati ilaahay waa iskhilaafsiiyo laba islama ah walaakin kayfa sirta ninkii tilmiidkaa wuxuu iri walaakin kayfa sirta saad u ahaatay ila اkhtiyaari xadiidi bni cabbaasi walaakin kayfadana waxay tusinaysaa in wainii laarjuu an yakuuna kullu haadaa waasican in haddana tilmiidka uu leeyahay labada waa lagu ximbaari karaa hadduu qaala shaaficiyu maa fi اtashahudi ilaa tacdiim اllah kalaamkii shaafici meesha lagu ekeeyo marka waqaala in la yidhaahdo ay noqon lahayd wainii la arjuu an yakuuna kulu hada fiihi waasican ou tilmiidka wata markaa wa an laa yakuuna alikhtilaafu fiihi ilaa min xaysu dakarta imaamu shaafici saad soo sheegtay yay noqonaysaa wa milu haadaa kamaa qulta satri shaaficiyow yumkinu fii salaati alkhawf waa suuragal fayakuunu waxau ahaanaya idaa jaa bikamaali salaati calaa ayi lwujuuh hadduu ula yimaado salaada dhammaystirkeeda ruwiya can nabi ajza'ahu maxaa yeelay id khaalafa allahu ilaahay wuxuu isdhaafsiye iskhilaafiyey baynaha salaat اlkhawfi wa bayna maa siwaaha min asalaati walaakin kayfa sirta seed ku ahaatay ila اkhtiyaari xadiid ibni cabaas ibnu cabaas xadiidkiisa maxaad u dooratay can الnabiy salى اllahu alayh wasalam fi tashahudi tashahudkii ibnu cabaas xadiidkiisa nabi laga soo wari maxaa u doora duuna gayrihi qultu waxaan ihi lamaa ra'aytuhu waasican imaamu shaafici wuxuu ihi lamaa ra'aytuhu waasican arrinta inay fududahay cariiri lahayn horta markaan arkay oo wa samictu can ibni cabbaasin aan ka maqlay saxiixan asigoo isnaadkiisa uu sugan yahay kaana cindii xadiidkaas wuxuu ahaaday ajmaca kan ugu kulinba ugu kulmin badan wa akara lafdan lafdina ugu badan min hayri faأkhadtu bihi asaa qaatay غayra mucanifin anoonan canaananaynin liman أkhada bigayrihi asiga waxaan ahayn ninkii qaaday oo mimaa habata tashahudkii sugnaaday can rasuuli الlah imaamu shaafici ou leeyahay axaadiid badan oo nebiga ka sugnaa tashahudku waa jirta laakiin waxaa la weydiiyey adiga maxaad ku qaadatay xadiid ibna cabaas ma iska jeclaatay ma isnaad awooddiisaad ku badatay ma mutaabacaadkiisaa badan maxaad ku qaadatay xadiidka ibn cabaas waa hadda anaga kan aan akrina lanana calaa madhab الshaafici ataxiyaat الsala oo macruufka lawada yaqaano almubaarakaat ayibaat marka wuxuu leeyahay waxaan horta u qaatay buu leeyahay amarka sidaan kuu soo sheegay kulligeed waasic weeyaan cariiri horta ma jiraan ibnu cabaas xadiidkiisana waa xadiid صaxiixa oo horta nin igu eedi kara maxaad u qaadatay male liannahu habata can الnabi sal اllahu alيه wasalam waxaa dheeraada buu leeyahay ajmac alfaadi tashahud asagaa ugu badan ugu kulmin badan wa akara lafda min gayrihi waana ka alfaad mid ajmac min xayثu اlmacna wa akar lafdan marka fa akhadtu bihi waan qaatay غayra mucanifin anigoo aanan canaananaynon aan qofkii dhey liman akhada bigayrihi xadiidkaas ibnu cabaas wixii ka soo haray ninkii qaatayna aan lahayn maxaad u qaadatay oo mima habata can rasuuli illaahi lama rabo fiiri wixii ka soo haray oo dhan ma ah mima habata can rasuuli illaahi shardi ah xadiidka ibnu cabaas ninkii ka tago oo xadiid asiga aan ahayn abita can rasuulillaahi aniga waxba kama qabo buu leeyahy imaamu shaafici marka sidaasa xujadiisa ay tahay oo xadiidkaas ibnu cabaas inuu qaatay marka waxaa la leeyahay eh, sida habboon waxay tahay fii mili hadi lumuur haddii ay axaadiid badan ku soo aroorto ee kulligeed ay haabit tahay macnadeedana isdiidaynin ninkii awood uu heli karo inaad maalina tashahudka ibnu mascuud aada akrisid maalinka xadiidka oo tashahudka cumar maalin tashahudka ibnu cabaas leanna waxaa lagu leeyahay laba faa'idaa ku jirto faa'ido waxaa weeyaan horta wixii nebiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam oo aada ku calmalfasho wax kaa taga ayna jirin waa qayb qaybka labaad sayna cibaadada rotiin kaaga noqon marka tashahudka aada xifdisid adoo iska hurdaysa xataa waa iska akrinaysa waxba kale ma taqaani laakiin marka tashahud kasta maalin aad akrinay waxay u baahan tahay inaad ku baraarugsanatid tashahudka aad akrinaysa wuxuu yahay marka labadaas faa'iidaa ku sugan marka hadday riwaayaadka ay soo kala arooraan ina midba goonin loogu camal falo sidaasaa fiican walidaalika imaamu nawowi waxau leeyahay masalan xadiidkii abi bakrin ou nabiga yiri ducaa-i bar aan salaadayda ku ducaysto waxaa tiraa allahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiiran ay riwaaya soo aroortay riwaayo kalena dulman kabiiran ama toos xadiidka ibnu mascuud aanla dhihin e, kulligood maadaama ay sugan yihiin imaam kastana ou ku ijmaacsan yihiin midkii lagu akriyaba salaada ay ku ansaxayso oo imaamu shaafici gayra mucanifin liman akhada bigayrihi mima habata can rasuuli wax diidi kara ayna jirin in adiga markaa midba maalin aad ku camal fashid sidaasaa wanaagsan saasaa darsiga hore intaanan bilaabin xali darsigii ahay safxada noogu dambeysay laba boqol iyo shan iyo toddobaatan musanifka markuu yihi qaala shaaficiyu faqaala tilmiidkii wuxuu yidhi qaaladaas baa aniga iga maqnayd yani kitaabku way ku qorneed laakiin araggaygaanaan fiirin marka qaala shaaficiyu faqaala haddii la yidhaahdo ninkii qaa'ilka qaa'ilkaa ah buu noqonayaa hadalkan ka dambeeyo dhanna waxaa iskale ninkii saa'ilka ah oo imaamu shaafici weydiiya yidhi hadalkii aada sheegtay saas waa ku yahay marka kalaamkan waxay noqonayaa qaala shaaficiyu wuxuu yihi faqaala tilmiidkii wuxuu yihi maa fi tashahudi ilaa tacdiim اllahi ninkii qaa'ilkaa hadalkaas oo dhan wato marka faqaaladaas baan ka tegay sidaas daraaddeed macnihii dhan waa isdhimay marka saas kuu ogaada ayb qaala alimaamu الshaafiعي اkhtilaafu الriwaayati calى wajhi gayri اladii qablahu inta waxaa laga hadlaya haddane ilaa waxaanoo dhan wuxuu ku soo dhex jiray imaamu shaafici as'ila la weydiiyey oo ku saabsan nusuusta hadday iskhilaafto sida loola dhaqmi lahaa markaasuu wuxuu noo sheegay nooc badan mar khilaaf uu yimaado ee lagu ximbaaro naasikh iyo mansuukh mar khilaaf uu yimaado sababta ay ka dhalatay xadiidkoon la wada xifdinin mad khilaaf uu yimaado oo lagu ximbaaray calaa tacadud اlanwaac mar khilaaf uu yimaaday oo bayna alraajix waalmarjuux lagu ximbaaray mar khilaaf kale haddana yaa laga hadlayaa marka intaasoo dhan waxay kuu tahay adiga ka daalib cilmin marka tahay nusuus kastoo timaado inaad ariiqadaas ula mucaamulootid taasaa lagu barayaa maadaama nusuusta ay badan tahay hal hadda lagaa tusiyo waxaa la rabaa an taqiisa calaa gayriha marka ikhtilaafu riwaayati buu u baab yahay riwaayadii oo iskhilaaftoo nebiga ka sugnaatay calaa wajhin ay isku khilaafto hayr ladii qablahu wejkii horeoo kale aan ahayn yacni miihaalkii kale ka duwan yaa laga hadlaya qaala imaamu shaafici wuxuu uhi akhbaranaa maliku can naafic can abi saciidin alkhudriyi ana rasuula allahi qaala laa tabiicuu hagadina aلdahaba bالdahabi dahab dahab ha ku gadino ilaa mila bimilin inay isli eg yihiin mooye almumaathala waxa weeyaan isagoo wasankii iskala eg labaatan kiilo labaatan kiilo weeyaan sababtana horeyaan kugu sheegay faa'iidada ku jira maxay tahay dahab dahab lagu gaday ma dhehaysa waxa weeyaan dahab la gishto iyo dahab lacag ah iyo dahab sidiisa kale u samaysan oo dhagaxa ah oo wax kasta laga samaysan karo waa la isku gedi karaa adiga waxaad rabtaa dahab bikri ah oo sidii dhagaxa iska ah oo sidaa oo meesha looga soo qaaday ah waxaa lagu dhaafsan karaa dahab mustacmal ahoo la isku qurxiyo waxaa la isku dhaafsan karaa daraahimtii yacni dahabkii oo ku samaysan lacag u samaysan oo diinaar ah markii lagu gadaayo dahab kale oo ah sidiisa kale weli aan la isticmaalin oon aan la dhalaalinin waa la isku gedi karaa laakiin inay miisaan ahaan isdheeraanin baa la rabaa marka yani maxaa la isku gadayaa dahab iyo dahab kale la dhihi karin maayo maalan eh, sidaas oo kale weeyaan markii eh, eh, hadda ka soo qaada misigada oo kale abuur cas iyo baybaara iyo wax la yidhaahdo ayaa jirta markaa aada doontid inaad misig misiga aada ku gadid labaatan koon ba labaatan koon baad ku gadaysa ama labaatan maala loor loor baad ku gaday dhib ma waxaa la diidayaa middaan baa fiican oo beertaan ku abuuro rabaa noocaana wanaagsan kan markaa oo loorkaan oo aan kugu darayaa toban koombo ee ii bedel marka ziyaadadaas lama ogolo in lays dhaafsado midkoodna uu mu kii kalena si ou yahayna lama ogolo sida noo imaan doonto marka lama ma dhihi karaysid labadan shay waaba isku mida see la soo gadaya misega ma hadafka ku jira maxay tahay anwaac badan ay kala leedahay iyadoo misega wada tahay yaa nooc ninkaan u rabaa ninkaana nooc buu u baahan yahay marka waa isdhaafsan karaan ha isla ekaadaan walowba qiimaha suuqa ay ku kala joogaan hay ku kala fogaadaan kan waxaa laga yaabaa loorkeeda boqol kun inuu yahay kanna konton kun uu yahay marka ama adiga sidaas ku qaade loor loor ku qaado ama loorhkaadii fiicnaa intaad gadatid lacagtii aad ku soo gadatay konton konton ku gada ikhtiyaar baad leedahay laakiin waxaan lagu ogoleyn labadii lowrna waa isdhaafsanay kontonkii dheeraadkaa ah in iisoo celi sharcan ma banaana taas marka adiga ariiqaas haddaad dooratid ku camal fal taasaa laga hadlay marka dad badan baa ishkaalaad waxay kaga jirtaa labadan shay isku mid a maxaa la isugu gadaya waa shay iska waadix jiddan ah ayib marka nabiga wuxuu ihi laa tabiicu dahaba bidahabi dahab dahab yaan lagu gadin ilaa milan bimilin inuu isla eg yahay mooye isla ekaanshadana ma aha eh, wax kale ilaa miisaanka la saaraya kaasaa ekaanshada la fiirinaya ha kala xumaado nooc kasta ha lahaado kan ha qiimo badnaado kan ha qiimo yaraado haddayba bedel tahay miisaanku kala baxa haddii kala qaarkeeda ha ka ziyaadinina calaa bacdin barka kale jumladan waa muakida liljumla اlأulى maadaama nabiga mila bimilin uu yihi ya waxaa la yidhahdana walaa tushifu bacdaha calaa bacdin dheeraad kale ha ku darina walaa tabiicuu ha gadina alwariqa qalinkii ama fidadii bilwariqi ha ku gadina ilaa mila bimilin inay isla eg tahay mooye walaa tashifuu ha ziyaadinina bacdaha calaa bacdi walaa tabiicuu hagadina shay-an hagadinina oo minhaa min asnaafi min alasnaafi aribawiya dahabkii waraqii iyo wixii ka mid eh gaa'iban mid maqan binaajizin mid jooga haku gadina maalan waxaa weeyaan hal kiilo dahaba ayaad hal kiilo dahab ku gadaysaa way banaan tahay way isla egyihiin laakiin waxaa tihi eh, dahabkaadoo guriga yaallo oo aan aqiinay hal kiilo hal kiiladaan iga gad marka wasankii waa laga helay laakiin waxay ribadii ku timiday middood baa maqan marka waxaa la rabaa yadan biyadin inay isla mid yihiin haddana meesha la ysku dhaafsado marka eh, ribada xaqiiqatan waxaa weeyaan baab aada u adag haddana ciqaabka ka laazimayana aada ugu adag yahay waxaa la yidhaahdaa ilaahay kitaabkiisa cuquuba dembi la galo u sameeyey bacda shirki biاllahi tacaala oo ribada ka weyn ma laha aladiina yaأkuluuna الriba laa yaquumuuna ila kama yaquumu اladii yatakhaطaطhu الshayطaanu min almas ninkaas waxaa loogu jazaynaa qiyaamo markuu ka soo kaca asoo madaxa derbiga ku dhufanaya buu ka soo aad moodaa nin jinni uu ku dhacay sababtana waxay tahay dalika biannahum qaaluu inama albaycu midlu riba ninkii saas yiri waxaa la mid eh ninkii ribadi cunayna waa la mid liannahu waxaa weeyaan qowl iyo ficil ah lagu qabtaa haddii adiga aada samaysid qowlkii muqtadihiisii qowl iyo ficil baa laisku yihahda ninna hadduu yidhaahdo inama albaycu midlu ribaa hadduusan samaynin xataa dembiga waa galay ninna ma dhihin hadalkaas laakiin ribadii buu ku dhaqmayaa isla mid weeyaan marka sidaa aada bay u adag tahay midda kale ilaahi wuxuu uhi yamxaqu llaahu riba wayurbi yurbi ribada waxaa kuugu ximbaaraya waa unun guri weyno weeyaan ninkan walaalka iyo duruufta asiga hayso yaad leedahay shaygaan hadda labaatanka aan kusii hadhow afartan asagoo iisoo celi xaasidnimo iyo macnaha waxaa weeyaan qofkaas mujtamaca wax naxariis u ahaayo ma wuxuuna saas u yeelaya xoolo badnaasho amaad ka hesha markaasaa waxaa la yidhi wax baraka oo kaa soo gala malan iimaan darro iyo gubnaasho unbaad ka helaysa ninka ribada markuu cuno waa is ogyahay caawo guriga markuu ou joogo raashiin kasta u cuno wanaag kasta u cuno qalbigayaa gubanaya lianna wuxuu ogyahay waxa uu cunaya wax faa'iide ay uleeyihiin inay lahayn naar calooshiisa uu gelinaa inay tahay buu ogyahay marka baraka male yamxaqu allahu riba wayurbi sadaqaat marka ilaahay su uu sii wado waxau ihaahdeen waxaa lii rabada halayska dhaafo fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulih undur kulligeed baa socon yacni waxaad u digtoonaasaa baa lagu yidhi ilaahay nin la dagaali kara maa jiro haddii arrintaas aada hara la yidhi aada fali waysaan fa'danuu bixarbi min allahi wa rasuulih wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuuna ayb marka maalka ribada labadan waji muu kugu soo galaa adda aan kuu sheegay marka xoolahaas haddaad doontid inaad ka tawba keentid macnaheedii ma aha in adiga xoolihii aad ka tawba keentay qaybtaanan iska bixina ma wax allaal wixii ribo ku dhashay malaayiin hadduu noqdo xataa waxa weeyaan takhallus wax la yidhaahda waa sadaqa ma ah malaayiin riba haddaad ku kasabtid oo doontid inaad tawba keentid xoolahaas waxad ajir ku leedahay male in lagu ciqaabo mooye wلidalika ilahi wxuu uri wamaa aataytum min riba min riban liyarbuwa fii amwaali الnaasi falaa yarbu cinda allah waxaadba ribo ka bixiso wax ilaahay agtiisa uu ka yahay ma jira marka waxaa aada u adag oo qofka mu'minka inuu xisaabtamo la raba marka hore waxa waad iska celin kartaa laakiin tasawar markii xoolihii aada intadki aada riba ka kasabtid ood caruur aada ka guursatid oo ilmo aad ku dhashay oo guryo aad ka dhisatid oo maalkaadi malaayiin doolar u gaaro inaad ka noqotid waa kugu adkaanaysa liannahu min asacbi jiddan nin noloshaas u baryay inay intii dhamma intuu ka baxa meel bannaan u fadhiiso way ku adkay laakiin waxaa kuu sahlan marka hore intaadan baddaas gelin ayaa iska saxdaa wax yar oo sadaqo oo ilaahay kuu barakeeyo yaa kaaga fiican wax weligeed murugdooda ayna kaa harin markaa qof kasta waa inuu iska fiiriyo ribada meesha kaa soo gelaysa nabiga alayه الsalaatu wasalaam ummaddayda akhirkeeda waxaa ahaan jeera doona buuri dad ribada banaysanaya wayusamuunaha bغayri asmaa'iha hadda caalamka waxaa laga yaqaanaa alfaa'ida a loo yaqaanaa faa'ida ilaahayna ribo buu ku magacaabaya faa'ida yaa la yihahda marka Eh, hadda aada waxaa u badan oo dadkan suuqa hadda doolarka iyo waxaa isku saraf waxa weeyaan ribada si aadan iska jirayna bay kugu soo gelaysaa haddaad tiraahdo kunkan doolar eh, ii saraf haddaana waxaan hayaa shan boqol oo kun oo maalan eh, shilin soomaaliya inta kalena hadhowtiaan kugu soo darayaa sarafkasaan iigu saraf meeqaa ku hartay laba boqol oo kunaa ku hartay labadii boqol beri i soo mar ribadii waad gashay lanna waxaa weya maadaama saraf ay tahay yadan biyadin meeshaa lagu kala qaadanaya dayna baab bay leedahay sarafna baab baabbuu leeyahay xoolahaan saraf hadday tahay hal shilin hadduu maqan yahay sarafkii ma ansaxay waxaa habboon inaad yidhaahdid intaan wata meeqay ii gooyaan intaan ii saraf inta hadduu kuu sarafo intaasoo xoolaan u baahanay oo kale idaymi maa fii mushkila laakiin inaad tidhaahdid intaasaan kuu sharafay imaaqa kuu dhiman laba boqol waa kuu dhiman labadii boqol xagga igu imaaw ribadii bay gelaysa marka ribada waxaa weyaan sidii qofka ay ugasho way sahlan tahay dad badan baa waxay ku doodayaan yani lacago badan oo oo waxaa iga dhaafaya fii khilaali maalan daqaa'iq macduuda yaa waxay igu dhaafayaanoo laga yaabaa laba malyan saddex malyan marka say ku dhici kartaa inaan arrintaas aan ihaahdo marka waxaa laleeyahay haddayba tahay qadiyada maslaxadaada gaarka iyo maslaxada diin haddayba tan ayba kula weyn tahay weli iimaankaada wax baa ka dhima liannahu iimaan macnihiisa waxaa weeyaan inuu ku celin karaabaa la rabaa inuu ku celin karo ilaan adiga tasawar qofkii xoolo dalad inuu dhac waa u baahan yahay ninkii shahwaaha zine inuu galo waa u baahan yahay maxaa ka reebaya cabsi baa ka reebaysa cabsidaas taas kaa reebaysa rabaa tan inay kaa reebto ee mooye ilaahay kacabsidiisa shan boqoloo kun oo ku dhaafta hadday kaa reebi wayso marka hore meel kaa ahan waxa dhan marka ribada wax lagu degdega ma ah laa taأkulu riba adcaafa mudaacaf ayb marka in qofkii waxaa waajib ku ah oon aniga idin dardaarmay intaad masaa kale aada ku murmaysiin culammada waxay ku ijmaaceen qofka haddii camal ou qabanayo fardu cayn waxaa ku ah cilmiga camalkaas uu qabanaya ku saabsan inuu barto qabla an yadkula fi hada alcamal marka nin kastoo tijaara ku jiro ama wax sarrafayo ama wax kala kala gadayo sidii wax loo kala gato sharcan ay u ansaxayso meesha ribada ay kaa soo gelayso zakada xoolahaas aada kasbatay nisbada ku waajibtay intay tahay intaas cilmigeeda adaa lagaa raba mooye inaad wax dhan aada khaladid aad tiraahadoo didanba aniga wax ka garan maayo layma sheegin taas cudurkuuma ah jahliga sidiisaba cudur ma noqda sidiisaba marka qof kasta waxaa habboon in mucaamalaadka waxa la yidhaahda waa kitaabu lbuyuuc fi laxaadiid wa fi laxkaam qofkii ou ku sameey muraajaca wuxuu garan waaya dadka ahlu cilmiga u weydiiyo wabittaali mucaamaladiisa ou saxa qabla Eh, intayna ku weynaanin inuu intaas haboon eh, intaas waa kelimaan jecla inaan ihahdo lianno kitaabka ma ah kitaabu fiqin ma ah habeen badan baan idin sheegay waxaa weeyaan kitaab qawaacid caam kayfa natacaamalu maca nusuus yuu ka hadlaya laakiin hadda mihaal ahaan markuu timid fursa inaan eh, in yar aan ka hadalna keliya ayb أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله قال وxuu ri الديناar بالديناar dيناar dيناar ruugada waa dahبki lacagtii dahبka ka samaysneed iyo والdirhم بالdirhم lacagtii qalinka ka samaysneed laa fضل بynهmaa ay laa يجuuز أن yakuna الفضل بynهma in ayaga laysku gabo oy kala dheeraadaan ma banaano adinaar bidinaar waayo laakiin dinaar bidirham waa banaan tahay sarafka unbaa xukuma haddii suuqa uu ka joogo dinaarkii dirhamkii kanna macnaha halkii dinaar boqol waa gaari karaa dirham laba dirhamna waa gaari karaa kaas dhib ma lah laakiin ayagana waxaa la rabaa maadaama jinsu lacag isku yihiin yadan biyadin unbaa la rabaa laakiin waa kala badnaa karaa waa marka inaad iska fiiriso أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما wax dheeraad oo ay kala leeyihiin ma laha haadaa cahdu nabiyina ilayna nebigaasaa noo dardaarmay wa cahdunaa annagana waxaan idinkula ballantamaynaa ilaykum adinka macnaha sida nebiga noo dardaarman adinkana aan idin dardaarmayn ayb qaala shaaficiyu wuxuu yihi rawaa waxuu wariyey cuثmaan bnu cafaan oo oo ah haaliثu khulafaaءi الraashidiin iyo wa cubaadaة bnu saamit can rasuuli اllaahi waxay ka wariyeen annahya can الziyaadati annahya in layska reebay can الziyaadati dheeraashada fi dahabi bidahabi dahab dahab markii lagu gadaa in dheeraad lagu kala gata buu nebiga naga reebo wey haddana wuxuu yidhi yadan biyadin inuu ahaado yadan biyadin in aanan midkoodna uusan joogin midkii kale u maqlan yahay uusan ayna ahayn wa ayb qaala shaaficiy wuxuu ri wabi haadihi alaxaadiid axaadiidan aan kuu sheegay ee shaygii haddii uu yahay min anwaac eh, asnaafi rabawiya haddii uu yahay in aan ziyaado lagu kala gadi karin yaa na'kudu aan qaadanaynaa buuri marka shayga waxaa weeyaan inuu inuu inuu ribada asnaaftii nebiga uu sheegay iyo wixii lahal inuu ahaado maalan wax xadiidku lagu sheegay dahab iyo qalin oo fidadi iyo maxaa kalo lagu sheegay alxinta waالshaciir wاlbur wاlmilx sitadaas xadiidka waa lagu sheegay mila bimilin yadan biyadin marka ayaga haddii shay kasta noociis lagu gadaayo inay ziyaado ahenaa shardi ah laakiin ida اkhtalafat fabiicuu kayfa shiئtum ida kaana yadan biyadin marka waxaa weeyaan lacag iyo haddiid isku gadaysa maalan dahab iyo iyo iyo dirham waa kala badnaa karaan laakiin waa meesha lagu kala qaato wixii la cunay bariiskii baastadii misigadii markaad isku gadaysa waa iskala badnaan karaan laakiin waa in meesha lagu kala qaataa laakiin lacag markii lagu gadayo waxaan kale shardi ma ah lacag baa waxaad ku gadanaysaa raashinkii la cunay taas waxa weeyaan in maba wada ekaan karaan lacagii bay kala yihiin haddana waxa weeyaan midkood wuxuu ahaan karaa naajiz oo hadda jooga kan kalena qaa'ib buu ahaan karaa ijmaacan taas khilaafka ma joogo laakiin intooda dhexdooda markay yihiin unbaa laga hadlay xoolihii oo kale kuma jiraan asnaafu ribowi kuma jiraan marka وبhadiه الأxاadiiث اlatي تmنع الزiyaadaةa bayna نوع أnwaaع الرibا yaa نأخذ aan qaadanaynaa buri imaam الشhaafiعي وaqaala bmثli macnaaha أxaadiiثtaas wax la macneena waxayrahoo qaatay alأkaabiru min أصxaabi rasuuli الlahi dadka waaweyn oo nebiga asxaabtiisa ka mide eh, iyo wa akharu lmuftiyiina iyo dadka jawaabo badigood wa akharu lmuftiina bay ahayd luqada laakiin saasaa ku qor iyo wa akharu lmuftiina dadka jawaabo badigooda bilbuldaani dadka caalam caalamlislaami waktigaa joogay waxay jawaabi jireen in shaygii haddii laysku gadaa isku nooc u yahay ziyaada ayna la ogolayn taasay ahayd buu leeyahay ayib أخbaranaa سفيان أنه سمع inuu maqlay buu sheegay cubaydالlahi bna abi yaziida yaquulu asoo dhahay samictu bnu cabaasin aan maqlay yaquulu asoo dhahay akhbaranii wuxuu ii khabray usaamatu bnu zaydin ninka la yihaahdo ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama qaala inuu yidhi inama ribaa ribadii ma jirto inama ribaa ribadii waxay tahay oo ay ku ay ahaanaysaa fi الnasii'a markay ajal ay tahay inama ribaa inamaa in kale ma ahe bay tira soomaalida inamaa in kale ma ahe alribaa bimacnaa takunu ribaa waxay ahaanaysaa fi nasii'a markii midkoodna laba shay laysku gado mid uu maqan yahay midna uu joogo ajal waa nasiicadu taasaa ribe eh xadiidkan hadda ribada laba qaybay ahayd shay isku nooca oo ziyaada lagu kala gado waa ribaa niri ama shaygii anwaacdii ribawiga ahayd oo markaa lagu kala gado midkoodna uu jooga mid kalena uu maqan yahay labadaas nooc bay ribada ka soo gashaa dadka baan xadiidkan wuxuu tusinayaa hal qayb oo waa maxay inayna riba ayna jirin ilaa inuu wixii lagu kala gaday qaarkoodna ay maqan yihiin oo nasii'a qaarna hadda ay joogaan oo macnaha tii lasoo yiri laa tabiicu qaa'iba binaajizin a xadiidkan tusinay haadaa waa mantuuqi xadiidka mantuuqi sidas laakiin mushkilada waxay ka timiday mafhuumkiisa haddii la yidhaahdo inama riba fi nasiia ama laa riba ila fi nasiia labada cibaaraba way soo aroorteen haddii la yidhaahdo xadiidka mantuuqiisa waa la fahmay oo waxay noqotay shay oo ribowi ah midkoodna uu joogo mid maqan laguma gedi kara ribay noqonaysaa laakiin waxaa laga fahmi karaa oo mafhuumkiisa ah in ziyaadadii ribo ayna ahayn oo riboo dhan waxay tahay mid jooga iyo mid maqan oo lagu kala gaday intaasay ku kooban tahay yani xasri weeyaan xasriga macnaha waxa weeyaan yamnacu an takuna riba fii gayri hadihi suura mafhuumki saas waayo marka mafhuumkaas uu musanif ka hadlaa qaala wuxuu ihi faأkhada bihada mafhuumkan waxaa qaatay ibnu cabaasin iyo wa nafarun oo min asxaabihi اlmakiyiina asxaabtiisa reer maka ah dadkii tilaamiidda ahay ibnu cabaas maka iyo طaa'if buu markii dambe u badnaa dadkii talaamiidka ilaan waxaa badan mucdamu talaamiid yata'aharuuna bishaykihim marka ibnu cabbaas bay ku tacaureen ayagane oo waxay yidhahdeen ribo waxay ku imaan kartaa laba shay oo midkooda uu maqan yahay in lagu kala gado keli ah laakiin dahab dahab lagu gaday midkooda uu ziyaada yahay mid kale uu yar yahay laa ba'sa saas ayagoo nas kalena ma haystaane xadiidkan mantuuqiisa mafhuumka ka soo horjeedo ayagoo daliishanay markaasuu uri faأkhada bhada ay bhada اlmafhuumi ibnu cabaasin wanafru min asxaabi اlmakiina wagayruhu qaala marka imaamu shaafici wuxuu iri faqaala lii qaa'ilu nin wax yidhaahda wuxuu idhi hada alxadiidu xadiidkan kane mukhaalifun miya mid khilaafsan lilaxaadiidi qablahu xadiidkan usaamatu bnu zayd u wariyey kuwa hore ma khilaafsan yahay ma samaya qultu waxaanu iri buu yidhi qad yaxtamilu waxaa suuragal e khilaafaha inuu khilaafsan yahayna waa suuragal wa muwaafaqataha inuu waafaqsan yahayna waa suuragal qaala tilmiidkii wuxuu iri wabiayi shayin shaykee ka ahoo yaxtamilu uu suuragal yahay muwaafaqataha inuu waafaqsaysay ku dhici kartaa qultu waxaanuu idhi qad yakuunu usaamatu usaamo oo xibu rasuulillaahi inuu yahay baa dhici karto samica rasuul allahi inuu maqlay yus'alu asoo la weydiinayo can isinfayni almukhtalifayni labadii oo iskhilaafsan oo la weydiinayo inuu maqlaa dhici karto oo maxaa ka mid ah midli dahabi bilware dahab iyo qalin laysku gado ayadoo nebiga la weydiinayo inuu maqlaa dhici karto iyo watamri bilxinati tamridana waxay ka mid tahay min asnaaf الriba alati dukirat fi اlxadiid ayb wtamri bilxinطa xinطada saraynta aan idhaahda iyo timir laysku gado labadii nooc ay kala yihiin ayb aw maa inuu maqlaa dhici kara ikhtalafa jinsuhu iskhilaafay jinsigiia iskhilaafsan mutafaadilan asagoo kala tagsan yadan biyadin lagu gadaayo marka waxaa dhici karto nebiga asoo ka hadlayo shay oo ribowi ah laakiin aan isku noocahanon dahab dahab lagu gada aan ahayn qalin qalin lagu gada aan ahayn timir timir lagu gada aan ahayn ee uu maqlay usaama waxaa la gaday dahab iyo iyo fido timir iyo xinto maxaan ihahdaa iyo wixii lahal ah marka su-aashaas ou nebiga markaa yidhi inama ribaa fi nasiia waxa aad sheegteen markii laysku gadaayo markii dahab iyo qalin laysku gadaayo ziyaado looma baahneen nasiia un baa laga ilaalinaya saasay noqonaysaa marka inuu usaamo maqlay waxa laga hadlayay shay oo riba ah laakiin jinsigoodu iskhilaafsan yahay ou nebiga markaa ku yidhi inama ribaa fi nasiia ribada waxay gashaa ay ku timaadaa mid joogo oo mid maqan lagu gado oo su-aashaasna ay ku xirnayd waxa la weydiinay ee macnaheedii xadiidka uba ahayn laba shay oo isku noocah oo in ziyaado aan la ogolayn ou nebiga ka jawaabay ma ahayn ee wuxuu ka jawaabayay shay ribowi ah oo nooc gaar oo iskhilaafsan markaa diidahab iyo qalin la isku gadayo sax waxaan leenahay laa ribaa baynahumaa ilaa fi nasia markaas saasay noqonayso ayib taas waa dhici kartaa buu yihi marka xadiidka makraj saas uu ku noqdo haddaan taas qaadano xadiidka mafhuumkiisa walaa manduuqdiisa xadiidkii hore ma khilaafayo ayib aw takunu lmas'alatu waxaa dhici karta buu mas'alada inay tahay sabaqatu bi haada inay inay usaamo ka hormartay oo waadraka aljawaaba jawaabta keliya uu soo gaaray oo farawa aljawaaba jawaabtii uu wariyey oo walam yaxfad ilmas'alata mas'alada uusan xifdinin ow shaka fiiha ou ku shakiyey ee nebiga markii hore waxaa dhici karta asagoo shay ribowi ah jinsigiis khilaafsay asagoo ka jawaabaya jawaabtiin uu soo haleelay markaasuu laa ribaa ilaa fi nasii'a markii la yidhi iyo wuxuu u malay inay caam tahay caamna ma aheena shayga la weydiyey nebigun bay ku gaar ahayd marka asiga su-aashi sooma gaarin jawaabtii u la qabsado ama su-aashibubu ka shakiyo nebigu waxau la weydiyey maxay tahay waa ka aamusa wuxuu leeyahay liannahu laysa fii xadiidihi usaama xadiidkiisa kuma sugno maa yanfii hada liannahu shani laysa fii xadiidihi xadiid ibni cabaas maa yanfii haadaa wax midkaan ka anfinay kuma sugno can xadiidi usaamata usaame xadiidkiisa wax ka anfinaya macnahan aan kuu soo sheegay kuma sugno marka faxtamala wuxuu ixtimaalay muwaafaqataha inuu axaadiidtii hore waafaqo lihaada ay lihaada tafsiir aladii dakartuhu lak tafsiirkan awgeed in ay meesha ka maqan tahay oo xadiidkii usaama ou ibnu cabbaas qaatay iyo axaadiistii kale inayba iskhilaafsaneen aan dhici karto saasuu ku leeyahay qultu waaan faqaala wuxuu idhi falima qulta maxaad u tiriyey yaxtamilu khilaafaha inuu khilaafsan yahayn waa dhici kartaa maxaad u leedahay haddiiba saan aada sheegtay saanna waxay ku caddahay inay iswaafaqsan yihiine maxaad ixtimaalka kaloo inuu khilaafsan yahaa dhici karta maxaad u leedahay baa layidhi qultu waxaan u idhi lأna bna cabaasin ibna cabaas aladii rawaahu ibna cabaaskoo wariyay wa kaana ibnu cabaaskii wuxuu ahay yadhabu fiihi xadiidkaan kii qaato gayra hada اlmadhabi sida annaga aan ku fasirna mooye si kalu ku fasiray marka maadaama ibnu cabbaas oo raawi xadiid ah sida aniga aan ku fasiray si aan ahayn oo u marka khilaaf waa imaan karaa buu ku leeyahay taasaaba u daliil aba ayb لأna بna cabaasin aladii rawaahu wa kaana yadhabu kii u taga buu ahay fiihi fi hada الxadiiثi غayra hada الmadhab oo fayaquulu wuxuu dhihi jiray laa riba riba mala fii baycin haddiiba wax la kala gadanayo baycoo yad fii baycin oo yadan biyadin lagu kala gato wax ribo ku sugan ma leh haba kala dheeraado waa macnihi ziyaadaba ha ku jirtay haddayba yadan biyadin ay tahay ibnu cabbaas waxba kama qabo labaatan kiiloo dahab ah shan iyo labaatan kiiloo dahab haddii lagu gadaya ibnu cabbaas calaa madhabihi maadaama yadan biyadin ay tahay wax dhib bala lianna wuxuu u fahmay xadiidkii usaamo inama aribaa fi nasia waxay ku kooban tahay markii middood maqan yahay bas laakiin ziyaado markay jirto maya saasuu u fahmay maadaama ibnu cabbaas saas uu fahmay xadiidka marka macnihiisa waxaa dhici karta inuu saas yahay wabittaali yakuunu mukhaalifa lilaxaadiid asaabiqa saasuu u jeeda fayaquulu ibnu cabbaas wuxuu dhihi jiray laa ribaa fii baycin ma jiro yadan biyadin lagu kala gatay inama aribaa fi nasii'a faqaala marka qaa'ilka wuxuu idhi fama alxujatu maxay tahay markaan xujada la qaadanayo in kaanat alaxaadiidu qablahu axaadiidii ka horeysay haddii ay tahay mukhaalifatan mid khilaafsan fii tarkihi in asaga laga tago maxaa uu xujo ilaa gayrihi loo tagoo la qaatay axaadiidii kale kanna laga tago maxaan u daliisho karnaa ilaan xadiidkaa muslim baa wariyey inama ribaa fi nasiia macruuf kuwii kalena bukhaari muslim axmed asxaab alkutubi sitoo dhan way wada wariyeen marka xadiidka haday labadoodii haabit ay yihiin fama ariiqa liakhdina litilka alaxaadiid wa tarkina lihada alxadiid maxaa xuja u ah saasaa la yidhi ayb faqultu lahu waxaanuu idhi buu idhi kullu waaxidin mid kasta oo miman rawaa xadiid wariyey khilaafa usaamata usaama wuxuu wariyey wax khilaafsan wariyey wain lam yakun kulligaas youba ahaanine ashhara bilxifdi xifdiga mid kaga muuqdo oo kaga shuhraysan lilxadiidi la xifdiya min usaamata usaamayowba ka xifdi badnaanina falaysa bihi kulligaas kuma sugno taqsiirun can xifdihi usaama xifdigiisa kama gaabiya buuri horta qolada axaadiidaas warisa haddaan nidhaahda min baabi alfardi waaljadal haddii aan nidhaahdo wax kastaba aan ka soo qaadno usaama kama xifdi yaro oo horta la dhihi maayo xadiidkii usaamaan qaadanayna liannahu axfad min gayrihim horta lama dhihi kara buu yidhi liannahu n dadkaas axaadiidta wariy oo saxaabada ah kama gaabiyaan xagga xifdiga lilxadiidi usaama kama gaabiyaan tan waxaa la yidhahdaa muqaaranat ruwaad baa la yidhaha horta marka wuxuu ku leeyahay kullu waaxidin oo minman ka mid ee eh, rawaa khilaafa usaama axaadiidtii hore oo usaamo khilaafsaneed ku wariyeen wain lam yakun kulligaas youba ahaanin ashhara bilxifdi xifdiga kuwa oo lagu yaqaano oo ku shuhraysan lilxadiidi la xifdiya min usaamata ka xifdin badan youba ahaanine falaysa bihi kulligaas kuma sugno taqsiirun inuu ka gaabi can xifdihi can xifdi usaama kama gaabiyaan horta kow markaasuu wuri wa cuhmaanu bnu cafaan wa cubaadatu bnu saamid ashaddu taqaduman ayagaa ka horeeyaan bisinni cumriga iyo wasuxbati nebiga la saaxiibnimadiisa min usaamay ka horeeyaan hadday xifdiga iskala mid yihiin waxay dheer yihiin xagga weynaanta qofka kulamaa kaana akbar fii zaman الriwaaya kulamaa kaana akar ixaaطa min wujuuhi tarjiixay ka mid tahay midda kale nebiga intay la saaxibeen baa badan oo nebiga markaaad la saaxibtid xadiidkii shalay aada maqashay waxaad dhici karta toban jalsa inaad ku maqasho baynamaa kayrkaada hal jalso uu ku maqlay adiga marka oo maqlay toban jalso waad ka aqoon badan tahay xadiidkaas ninka hal mar maqlay lianna waxaa dhici karta nebiga mar yuwadixu akar mar su-aashiyaa la socoto mar waxaa laga yaabaa kelimaad oo waadixa ad ku maqlaysaa marka waxaa weeyaan aladii samica alxadiida akara min mara wlaa bilxifdi min gayri saasaa loo jeeda ayb wa abuu hurayratane asanu asaa weyn buuri wa axfadu asaa xifdin badan man rawaa alxadiida fii dahrihi xadiid nin wari dhan abuu hurayra waktigiisa wax kaga wanaagsanay malab marka waxyaala anaga aan naga maqan baa jirto oo qofka inuu horta u ogaada nin kastaba wuxuu ku takhasus ou himadiisa iyo cilmigiisa siiyo dadka kale waa ka xifdi badan yihi yacni ka soo qaado qofkaan hadduu ku takasusa fiqhiga ka soo qaado ee maanta intaa kitaab uu ka soo akristo kitaab aan la aqooninoo koow maanta haddii hala sharxaliyo shiika u sharxo iyo nin kaloo fanni kale naxwada ku takhasusay haddii la keeno ee waxa la akrinaana fiqi ay yihiin kitaabkan jadiid kasta uu yahay ninka faqiiha ahay haqaafadiisii horo iyo takhasuskiisa waxay saacidaysaa wax allaale wuxuu maqla horay buu ka koobi karaa baynamaa ninkaan alfaada ma xifdin karo liannahu waxaa weeyaan fannigaku jadiid wa marka takhasuska waxaa weeyaan abu hurayra yacni awooddiisa intuu yahay oo dhanba wuxuu dul dhigay xadiidka nabiga calayh isalaatu wasalaam markii lala murmay caaishaa la murantay waxay tihi abu hurayra waqad akara calayna abu hurayra ay caaisha ku tiri markaasuu wuxuu ihi yaa ummaah buu ihi isagoo nabiga eh, xaaskiisa ixtiraamay waxaad ku mashquulsaneed buu yidhi bahalkaan la yidhaahdo eh, kuxliga oo indhaha dumarka ay marsadaan nebiga isu qurxisanayntiisa iyo ishagaajintiisa yaad ku mashquulsaneed buu yidhi markaas anigana